saana i qabsatay bay tiri abu sanaabil ibni backak oo ninkaa la yihahna saana u leeyahay markaasuu nebigu waxau ihi qad xalalti fatazawaj xalaal baad noqotay oo ciddadii way ku dhammaantay haddaad doontid waa guurso kartaa baa layidhi taas waxaan ka garanay naag haddayba uur leedahay oo ninkeeda ka dhinto marka afar bilood iyo toban habeen uma taallee uurkaas marku uun yimaadaa la fiirina mar waa dheeraa karaa oo waa markuu ninka dhintay uurkii oo bilaawa marna waa gaabo karaa markii bilaha ugu dambeeya uu kaga dhinto mahmaa yakun min amrin walidaalika fuqahada waatan luqsigooda ay ahayd naag oo laba labadeedii laba nin ay wada qabaan oo hal gurina isla joogaan caaway ninkeeda ou dhintay ninkii markuu dhintay gadaasheed laba daqiiqay dhashay ciddadii waa u dhammaatay isla markiibay nikaaxsatay marka labadii nin guriga kii meydka ahayna waa yaallaa midkaanna waa cusub yahay liannu nikaaxiisana sax weeyaan jaa-izun sharcan wey maxaa yeelay ciddadii waa u dhammaatay way nikaaxsan kartaa marka taasaa raajixa macaanida saddexdoodana ma kala garan lahayn low maa xadiidkan aanan haynin lakalama ogaan lahayn buu ku leeyahay marka axaadiidta siday noogu fasiraysaa lagaga cadaynaya aayaadda qur-aanka kariimka waana soo laaban doonaa xadiidkan dhowr mar mu soo celin doona falamaa qaala rasuulu llaahi markuu yidhi lisubaycata binti alxaaris naagta la yidhaahdo markuu nebigu u yidhi wa wayna dejisay bacda zawji bacda wafaati zawjihaa ninkeeda markuu dhintay kadigeed biayaamin maalmo gudaheed ay ilmaha ku dejisee nebigu wuxuu u yidhi qad xalalti fatazawajii nebiga markuu u yidhi dalla wuxuu tusiye nebiga qowlkiisa yani dalla haadaa nebiga qowlkiisa wuxuu tusiyey calaa ana alciddata fi lwafaati qofka markuu ku ciddo tirsanaa ninkii oo ka dhintay iyo walciddata fi alaaqi naagtii markii la furo oo laga ciddo tirsanaayo bilaqraa'i daahiryaasha lagu ciddo tirsanaayo waa naagta dhiig markay leedahay iyo washuhuuri bila lagu ciddi tirsanaya waa maarta dhiigta marka ka go-ee inamaa uriida bihi midkaas ciddada waxaa loola jeedaa man n naagaa loola jeedaa laa xamla bihi min annisaa man shaksigaa loola jeedaa laa xamla bihi uur aan lahayn oo min annisaa ka mid laakiin uur hadday leedahayne wa ana alxamla uurkii idaa kaana hadduuba jiro falciddatu siwaahu uurkaas waxaan ahayn oo dhan saaqidatun way dhacaysaa ciddo kale laga rabo male ilaa miidkaas uurka ku jira mooye marka xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo lisubayca uu sheegaa noo caddaysay waaladiina yatawafawnadaas inay naagaha uur kale ayna ku jirin ee ayada ciddadooda ay gooni tahay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ay tahay ayib fii muxaramaati nnisaa qaala allahu tacaala xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wacammaatukum wakhaalaatukum wabanaatu lakh intana waxaa laga hadlayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala waxau naga xarimay qofkii inuu xarimay ama ha ahaado taxriim abadi ah ama mid muaqat ha ahaado ama nasab ha ahaado ama radaaca ha ahaado ama musaahara ha ahaado wixii guurkooda qofka aan uusan u bannaanin inuu guursado ayaa laga hadlaya hadda musanifka ulajeedadiisa ma ah inuu kuu caddeeyo muxaramaati nikaax inuu kuu caddeeyo ma ah laakiin wuxuu rabaa aayaadka qaarkeed oo ku dhex jira muxaramaati nikaax yaa macno gaar ah ku sugan inuu kuu caddeeyo oo kuugu cadday nebiga calayh salaatu wasalaam hadalkiisa qiimaha uu leeyahay tafsiirka oo qur-aanka marka aayad tafsiirkeeda iska waadix weeyaan aayaddan dhowr marayna soo noqon doontaa haddaanan laqbaynina mar kalena ku celin mayn macnaheedana uma baahnaba yani in lasii sheego xurimat calaykum buu leeyahay ilaahay waa ladinka xarimay ummahaatukum waxaa la yidhaahdaa xurimat calaykum ummahaatukum haddiiba qur-aan ay tahay xudifa alfaacilu lilmacluumiya naaibulfaacilkii baa la sheegay faacilkii yaa ninka wax xarimaya qur'aanka yaawa ilaahay subxaanahu wa tacaala xarama allahu calaykum ummahaatikum saasay asalkeeda marka xurimad calaykum waa ladinka xarimay inaad guursataan ummahaatukum hooyayaalkiinna iyo wa banaatukum gabdhihiina ummahaat haddii la yidhaahdo hooyada ku dhasha keligeed ma ah hooyada ku dhashay waa kuu hooyo hooyadaa hooyadeed waa kuu hooyo aabbahaa hooyadiis waa kuu hooyo awowgaa hooyadiis waa kuu hooyo waxaasoo dhan ummahatukum ay soo galeen wa banaatukum gabdhihiina ladinka xarimay gabdhihiina sidaas oo kale gabadha aad dhashay keligeed ma ah gabadha aad dhashay waa gabadhaada gabadhay sii dhashay waa gabadheeda wahaakada banaatukum ay soo wada gelaysaa in safalna hoos waa usii degaan hadday rabaan gabadhii oo xaaraamka ay soo gelaysaa wa akhawaatukum yaa ilaahay idinka xarimay gabdhihii walaalaha qofkii walaashiis inuu guursado yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xarimay walaasha walaashaa waxay dhashay waa lamid iyadana baad u ahaanaysaa waa waa xaaraam ayb wa cammaatukum aa ilaahay idinka xarimay eedayaalkiina eedadii aabbahaa la dhashay inaad guursatay waa kaa xaaraan qofkii aabbaha eedawo ah adiga eeday kuwa tahay annaga ayeeyan iskalin ama aboota ma aha waa sharcan markii la yidhaahdo kullu man kaana caman liabiika fahuwa camun laka martabadayn bay imaanaysa jadkaada awowgaa ama abkowgaa wixii u ah eedda wixii u ah adigana eeday ku yihi sidaas marka camaad oo dhan waa suuro badana laga soo saari karaa wakhaalaatukum haddana ilaahay wuxuu idinka xarimay khaalaad habaryar dadaa yidhaahdo dadna aayaba yidhaahdaan ninba si buu u yaqaana waxaa lagala jeedaa hooyada qofka dumarka oo la dhalatayaa la yidhaahdaa ninkii aayo u yaqaan ninkii habaryar u yaqaanba wa banaatu lakhi walaalkii gabdhihiisii yaa ilaahay subxaana wa tacaala idinka xarimay walaalka adiga kula dhashay ama kuuga hooyo kuuga aabba ha ahaado ama kuuga aabba keligeed ha ahaado ama kuuga hooyo keligiis ha ahaado haddiiba walaalkaa uu yahay wuxuu dhalay gabdhaha adiga xaaraan bay ka yihiin liannahu adiga adeer baad u tahay wa banaatu lukhti walaashaa gabdhaheeda idin xaaraan bay kaadiyihin oo sidii banaatulakh aanu soo sheegin oo kale ayib marka hooyadii gabdhihii walaalihii eedayaalkii habaryaryaalkii gabdhihii walaalkaa u dhalay gabdhihii walaashaa i todoba weeyaan todobadaas waxaa la yidhi waxaa weeyaan muxaramaatun fi nasab yani dadkii kuga abtirsado abtir loo xarimay weeyaan ama waalid adiga ha kuu noqdo sidii hooyada ama ha kugu nasab ahaato sidii walaashaa wixii la mid waxaa kaloo ilaahay u xarimay wa ummahaatukum hooyayaalkiina allaatii ardacnakum qoraalka ninka qoray dabcada yaa yaa si xun u qortay allatii ma ah wa ummahaatukum allaatii ardacnakum ayb hadday qiraa'o kale jirto ma adri allahu aclam hadday qiraa'ata ibna kahiir hadday jirto imaam shaafici waxaan soo niri qiraa'a ibni kaiir u akriyaa laakiin hadda ani xasuusto laakiin qiraa'ada mashhuurka oo naqaano wa ummahaatukum allaatii ardacnakum iyo hooyayaalkii idiin nuujiyeen yacni qofkii waxaa weeyaan hooyadii dhashay ma ah qof kaloo dumar ah yaa shan joor nuujisay shantaas joor ama ha isku ahaato kuwa isku xiran ama kuwa kala tagsan canugii markuu afka naaska gishto hal mar ilaa uu ka bixiyo hal nuug maa la yidhaahda ama hal mar ha dhoonjiyo ama dhowr mar ha dhoonjiya afka intuu uusan ku haayo naaska waa hal radca weeyaan haddii haddana mar kale uu ku soo celiyo asiga ikhtiyaarkiisa ugu tago haddana labaa la xisaabaya shan joor hadduu caanayda saas uu cabo ou laba sanan cumrigiisa ka yari laba sana iyo famaaduun ou ka yar yahay qofkaas caanaha nuujiya waxau noqonaa hooyo oo hooyadaasoo nuugmada uga aho hooyadii kale yuu la darajo noqonaa macnaha ay la noqonaysaa wa ummahaatukum allaatii ardacnakum hooyayaalki idiin nuujiyey iyo wa akhawaatukum min alradaaca iyo walaalihiinii gabdhaha ahaa oo nuugmada kugu walaalo ahay qofkaas dumarka ah ood caanaha ka nuugtay gabdhihii ay dhashay gabdhahaas adigana walaasha walaalaha bay noqonayaan ma guurso karaysi wa akhawaatukum min alradaaca laakiin waxay kaga duwan tahay radaacada adiga walaalka haddii ayna naagtaas nuujinin gabdhahaas adiga walaal kuu noqday asiga waa guurso kara lama dhahaayo gabdhahan ninkaan walaalkay ahay walaalo u yihiin liannahu hooyadoodaa nuujisay marka gabdhihii aniga walaal bay ii noqdeen walaalkay oyna naagtaas nuujinin gabdhihii waa guursa karaa lannahu waxawaa radaacada waxay khusaysaa likiina nuuji keli ah yay khusaysaa marka waxaa lagu leeyahay eh, hadda laba miaal unbaa laga sheegay mooye yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min anasab siduu nebigu yihi waa todobadii aan soo sheegnay ridaacana waa ku imaana hooyadii ku nuujisay gabdhihii ay dhashay gabdhahaas gabdhihii ay sii dhaleen wiilasha gabdhihii ay dhaleen wixii eedadii naagtaa eedadoodii naagtaa habaryarteedii kullii wixii dhan xaaraan bay kaa noqonayan todobadii nasabka lagu sheega radaacada soo gelaya laakiin axkaamtaas waxay kaga duwan tahay waxay ku gaar tahay likana luujiyey laakiin dadka asiga la dhashay ma khuseeyaan taas waa inaad ogaato ayb waummahaatu nisaa'ikum aa ah, ilaahay idinka xarimay wa ummahaatu nisaa'ikum naagihiina aad qabtaan ama xaasaskiinna hooyayaalkooda gabadha adiga aad qabtid hooyadeed ma guursan karaysa liannahu midaan baa ilaahay kuu bannay taas waa lagaaga xarimay iyo warabaa'ibukum buu ilaahay idinka xarimay kuwii rabiibadiinna oo gurigiinna ku noolaa rabiiba rabaa'ib jamcu rabiiba rabiiba waxaa la yidhaahdaa xaaskaado gabadha ay wadato ay dhashay oo adiga ayna kuu dhalno nin kale ay usoo dhashay ee gurigaada ku kortay joogto yani warabaa'ibukum allaati fii xujuurikum yani allaati kuwaasoo fii xujuurikum nabasyaalkiina ku sugan oo min nisaa'ikum naagihiinna ay dhaleen allaatii dakaltum bihinna naagihii aada dukuusheen ood u tagteen eh, aan laqbada kugu celiya waxaa loo jeedaa gabadhaas oo xaaskaada ay nin kale usoo dhashay rabiibaa la yidhaahdaa naagtaas waa kaa xaaraam marka fii xujuurikum taan shardi ma ah baa la yidhaahdaa laakiin waxaa qeyd waxaa loo sheegay liannaha waaqica saas u badan maahina gabadhaan hadday intay nin kale u dhashay ninkeedii ou korsado oy gurigaadi ku soo korin xataa xukumka isku mid waayo fii xujuurikum taas qayd waxa weeyaan oo shardi aanan ahayn laakiin waxaa badan gabadh kasta markii lasoo furo ilmaheeda inay ninkeeda dambe ku akorsata saas un baa loo sheegay ayib markaasaa waxaa layidhi gabdhahaas oo nin kale ay naagtaa usoo dhashay maadaama naagtaas aad qabtid gabadhaheeda inaad guurso kuma banaano laakiin waxaa shardi ah allaatii dakaltum bihinna gabadhaas naagta aad guursato gabadhaasi inaad u tagtaa shardi ah laakiin haddaad naagtaa nikaaxsatid gabadheediina aada eh, naagtii aad weli u tegin waad nikaaxsatay uma aadan tegin waa furtay gabadheedii markaa waad nikaaxsan kartaa liannahu waxaa dhiman tegitaankiyaa dhiman laakiin bikhilaafi alcagsi haddii gabadhii inta la nikaaxsado oo intaan loo tegin la furo hooyadeed lama aadi karo laakiin hooyada haddii inta la nikaaxsado gabadhiyadii intaadan markaa hooyadu u tegin aada iska furtid gabadhi waa nikaaxsan kartaa marka ilaahay wuxuu idhi gabdhahaasoo rabaa'ibtoo min nisaa'ikum naagihiina ka ahaaday allaatii nisaadaasoo dakhaltum bihinna aada u tagteen oo dukuulka macnaha jimaaci waa aada u tagteen fain lam takuunuu haddaadan ahayn dakhaltum bihinna kuwa u tagoo jimaacay falaa junaaha calaykum wax oo xaraj oo dembi oo idinka saaran male inaad gabdhihiin aada nikaaxsataan haddaad hooyadii nikaaxsato intaadan u tegin iska furtid wax janaax oo kaa saaran inaad gabadhi guursatid malaha saas wa waxaa ilaahay idinka xarimay waxalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinna xaasaskoodii wiilashii adiga aad dhashay xaasaskii ama naagihii guursadeen adigoo aabbihi ah naagtaas ma guursan kartid hadday wiilkaada ou furo adiga ma soo guursan kartid walaa tankixuu maa nakaxa aabbaa'ukum cagsigeedii waayo sidii aabbahaa naagta u furay oo adiga aan ku dhalno naag kale aada u guursan karin aabbaha adnan xaaskaada ma guursan karayo saasaa loo jeeda waxaalaa'ilu abnaa'ikum aladiina abnaadoo min aslaabikum dhabaryaalkiina ka ahaada waxaa la diidaa sidii jaahiliyadii wixii jiri jiray oo wiilad aadan dhalin ood adiga wiil ka dhigatay hadduu naag guursado ou naagtii furo taaskaa reebi mayso inaad naagtaas guursatay lianna waladkaas wiilka asiga ah dhabarkaada ka ima imaanin laakiin adaa sheegatay inuu wiilkaadi yahay waa tii hore aan ugu soo hadalnay oo tabanigii la yidhaahdo oo nebi moxamed alayh salaatu wasalaam sababta zaynab binti jaxsh ku guursaday bay ahayd hore aan usoo sheegay waxaa kaloo ladinka xarimay waa an tajmacuu inaad kulmisaan bayna alukhtayni laba isla dhalatay laba gabdhoo isla dhalatay inaad hal nikaax ku kulmisaan tanna aad nikaaxsatid tiyoo kula jirta tan aad sii nikaaxsatid aljamcu ma banaana jamci markii la yidhi waxaa laga fahmay haddii middaa inta guursatid aad furtid ciddadii ay ka baxdo walaashaed hadday ku ogolaato waad iska guursan kartaa laakiin hal nikaax labadoodu laguma kulmin karo waan tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salafa wixii intaan la jidaynin ka horay mooye wixii aan la jidaynin waxyaalaha xikmada ilaahi subxaanahu wa tacaala muxaramaadka uu ka leeyahay waxaa weeyaan laba qofood day isguursata khilaaf baa ka dhacay tasawar gabar iyo walaalka dee isguursan lahay sharciga ay u banaanaan lahayd yacni khilaaf iyo murun waana laba isla dhalatay ama laba isla dhalatay haddii laysku guursado laba naagoo laysla qabo masayrka ma tegi lahayn macnaha labadii isla dhalatay maxaa noqon lahayd dhibaato intay walaal noqon lahaayeen isxariirin lahaayeen haddii hal nin isu guursado laba cadaw way isku noqonayan naag maseyrka ma tagta marka waxyaalaha xikamta waa badan tahay laakiin hadda ulajeedada musanifka un baan ka wadayn ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday kafuuran kii dhaafid badan raxiima naxariisto oo wixii horo jaahiliyada idinka dhacay ilaahay waa idin dhaafa laakiin muslimnimada ma ah iyo wlmuxsanaatu min annisaai baa ilaahay idinka xarimay way ku cadfan tahay walidaalika eh, qolada taxsiibka sameeyeen qur-aanka xisbiga iyo juska iyo kuwa u sameeyeen dad ma ilaalin qur-aanka macnihiisa ma ayna ilaalinin waa wakti danbaa la sameeyey xajaaj ibnu yuusuf iyo wixii ka dambeeyaa ah, taxsiibkan lagu sameeyey marka hadda walmuxsanaatu juz baa laga dhigay baynamaa juz meel lagu joogsa kara inay ahaataa la rabaa waana wayna ku cadfan tahay oo xurimat calaykum ummahaatukum aa ladinka xarima iyo walmuxsanaatu min annisaa ladinka xarima marka taasoo kale juz inay timaada ma ahayn in loo fiiriyo maqaadicda mana u fiirin xataa qur'aanka yani min xayu eh, juskan ama xizibkan xizib kale inuu la ekaado diqa looma fiirin waxaad arkaysaa mid mid xizib xizibka dheer oo macaanida looma fiirin maca daalika macaanidsi isu raacayna looma fiirin marka meelahan oo kale haddii aad dad aad ku dushinaysid ama ay taraawiix tahay inaad isku daagtid ma fiicin haddaad in allaha kaana gafuur raxiim intaa ragcadii aad ku rukuucdi hadhowtidib wlmuxsanaatu min anisaai wlmuxsanaatu min annisaai mubtada loo malayna khabarigna malah laakiin markaad aayad isa raacisidid muxaramaadkaa laga hadlaya xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wlmuxsanaatu min annisaai ladinka xarim saasay hore u raacsan tahay saasaa haboon marka ayb wlmuxsanaatuna waa ladinka xarimay kuwa la qabo oo min annisaai ka mid eh muxsanaat waxaa lagala jeedaa bimacna alaswaaj annisaa allaa fii cuqdati nikaax naagaha la qaba hadda maanta loo jeedaa waataan hore usoo sheegno ixsaanka macaani badan ou leeyahay aan soo niri macaanihiisa waxaa ka mid ah almuxsan bimacnaa almutasawij aayadda hadda waxaa laga jeedaa waxaan idiin banaanayn naag nin kale qabo ma la guursan karaa maya weeyaan marka waxaa lagu leeyahay naag nin kala qabo ha shukaansanin hana guursanin haddaad guursata wax meel ka soo qaadle male nikaaxii horaa jiro waa dhacdaa mararka qaarkeed naago meelaha intay joogaan ka tagaan meelo kale ay iska sii guursanayaan waa badan yihin ayb wاlmuxsanaatu min الnisaa'i kuwa la qabana waa idinka xarimay ilaa maa malakat aymaanukum kuwii gacantiina ay milkisay mooye ilaa maa malakat aymaanukum taas naagtan waxaa lala jeedaa haddii aydoo gaal e lasoo qabto nin uu qabi jiray oo gaalada ku qabi jiray qiimo ma kaas ninkan oo markii haniimada la qeybiyey qayb ahaan u helay aa naagtan iskale marka la dhihi maayo naag hori loo qabay waayo lama hadeertaan lama guursan karo lama dhahayo laakiin waxaa lagu samaynaa istibraa wax la yidhaaho waa la hubsanaya ayib ilaa maa malakat aymaanukum laakiin addoontaadii haddaad adiga nin kale ku dartid waxa weeyaan kuuma banaana inaad adiga markaas haddana soo marsatid ilaa ninkaas inuu fura mooye waana adaa iskale milki ahaan oo waa gedi kartaa waa iibsan kartaa ilmahay dhaleen adaa iskale laakiin guur ahaan iyo u tegid ninkaas aad ku dartaa iskale marka ilaa maa malakat aymaanukum kitaab allaahi calaykum kitaab allahi calaykum يعني ilzamuu kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa laazima alaykum yani anzala calaykum ilahay idinku soo dejiye laazima wa لكم lakum waa ladiin xalilay maa waraa'a daalikum waxaas wixii ka soo haray ilaahay waa idiin xalilay inta lasoo sheegay wixii ka soo haray waad guursan kartaan saasaa lagu leeyay inad aad dalabtaan biamwaalikum maaliyaalkiina aad ku dalabtaan oo naagta aad guursanaysid maharkeedii xoolaheedii aradbaxeedii inaad la baxdid ood guursatid waa kuu bannaan muxsiniina xal aad tihiin kuwa macnaha dhowrsan oo cafiifiin ah kayra musaafixiina aanan ahayn kuwa oo zina iyo xumaan aan wadanin marka fama stamtactum waxaad ku raaxaysataan bihi maagaas oo minhunna naagii ka mid eh faaatuuhunna siya ujuurahunna ajriyaalkooda siiya fariidatan xaal ay tahay midii ilaahay uu u farad yeelay marka naagta aad guursataanne waxay idinku leedahay siiya oo bedel ka ah oo macnaha eh, waxaad ku raaxaysataan xaqii aad ku raaxaysateen xaqeeda iska bixi oo ijaarkii ah ijaarka waxau noqonayaa nafaqadeedii degitaankeedii maharkeedii wixii oo dhan ay noqonaysaa marka adigaba naagtan waad ku raaxaysatay muqaabila ma stamtacta biha min eh, bihi min eh, aljimaac wagayrihi adigana wixii lagugu lahay iska bixi saasaa la rabaa marka waxaa nabiga alayh salaatu wasalaam uu yidhi axaqu maa wafaytum min الshuruuط ma اstaxlaltum bihi اlfuruuj yani xaq la oofiyo shardi la oofiyo waxaa ugu weyni badan wixii naagtii farjigeeda aad ku xalilatay oo mahaarki iyo wixii raacsan ahay inaad iska bixisid ala raba sida annaga caado u leenaho naagti inta la iska nikaaxsado oo la yidhaahdo maharki khalaas maalinkii ilaahayna gaarsiiya unbaa lagu siinaya ooba wax bixina niyadaba uguma jirta ninkaan inuu bixiyo naagtana way ogtahay in la bixinaynin taas lama rabo waxaa weeyaan in qofku wixeeda hore loo siiyo ayadana waxayba qabtaa naagtii haddii tiraa ma arkaadi ho haddaa tiraa waxayba ku leedahay waaba idfuri rabtaa miya laakiin in in la baro waxaan xaqeeda in hore loo siiyo saasay ku fiicantah marka walaa junaaha calaykum wax dembi idin saaran ma jiraan fii maa taraadaytum bihi waxaad isaga raalli tihiin min bacdi alfariidati markii ilaahay uu faradiy gadaasheeda maharkaas iyo waxaa ilaahay uu kugu farad yeelay haddaad raalli isugu noqotaan ay ku tiraa waa ku cafi hadday ku tiraahdo waa iyada xaq ay leedahay waa kaaga daadegi kartaa xaqay kugu leheed hadday ku raadaan haagtaadi baan ahay guri inaad i ijaarti kaama rabo nafaqa inaad isiisa kaama rabo xoolaan leh anaa isku filan adiga ragnimada leh aankaa aan dugsado waa ku bannaan tahay hadday ba iyada raalli ku tahay wax xooga ma jiraan macnaha saas ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman allihii cilmi badan xakiiman ee xikmi badan cilmigiisa uu ku jiday axkaamtaas xakiim haddana laa yadacu lashyaa ilaa fii mawaadiciha wixii aan habbooneyn buu naga xarim aayaddaas dhirirka badanne marka imaamu shaafici inuu hadda muxaramaat nikaaxa oo dhan uu ka hadlo ma hadlo laakiin wuxuu ku leeyahay faxtamalat ilaayatu macnayeyni aayaddan aan soo sheegnoo dhirirka badanne laba macnay midkood ixtimaasha axaduhumaa midkood anna maa sama allaahu ilaahay wuxuu magacaabay oo min annisaa'i naagaha ka mid eh maxraman kuwa maxram maxram waxaa layidhaha kuwa guurkooda ayna kuu bannaanayn maxraman xaalayiin kuwa guurkooda aan kuu bannaanayn muxaramun inay yihiin iyo ixtimaasha oo wamaa sakata canhu ilaahay wuxuu ka aamusayne xalaalun ay yihiin wixii laga aamusayne xalaal ay yihiin bisamti canhu laga aamusida laga aamusay ay xalaal ku noqdeen iyo wa biqowli llaahi tacaalaa ay xalaal ku noqdeen uu yidhi wa uxilla lakum waxaa ladiin xalilay maa wara'a dalikum waxaas wixii ka soo haray ayib macnaha ugu horeeya kaa weeyaan wuxuu ku leeyay macnaha laba macno macnaha ugu horeeya waxaa weeyaan wax allaale wuxuu ilaahay soo magacaabay oo maxaarimta ah oo inay naga xaaraam a yihiin inay muxaram yihiin oy xaaraam yihiin laba shay midkood marka hore waxaa weeyaan ilaahay kuwuu sheegay maana wuxuu ka aamusay inay xalaal yihiina laga qaatay haddana waxaa lagu sii adkeeyey ilaahay yidhi wa uxilla lakum waa ladiin xalilay maa wara'a daalikum intaas aan soo sheegnay waxaanan ahayn ilaahay waa idiin xallilay marka waxaa la fahmayaa inta aayadda lagu sheegay wixii ka soo haray oo dhan waa xalaal macnaha guud oy aayadda ixtimaali karta kaas waay faxtamalat ilaayatu macnayayni labada macno mid aayadda laba macnay ixtimaali kartaa axaduhumaa labada midkood ana maa sama allahu ilaahay wuxuu magacaabay oo min annisaai naagaha maxraman xaalayin kuwa noo maxram oo guurkooda noo bannaaneen muxaramun inay kuwa naga xariman inay yihiin ay ixtimaali kartaa iyo wamaa sakata canhu ilaahay wuxuu ka aamusayne xalaalun ay yihiin bisamti canhu aamusidda laga aamusay kuwa la sheegay mooye kuwa laga aamusay inay xalaal yihiinaan ogaanay iyo wbqowli اllaahi ilaahay qowlkiisa u yihi wauxila lakum waa ladiin xalilay maa wara'a dalikum intaas la soo sheega waxaan ahayn waa idiin banaan tahay alyidhi wa kaana hada اlmacnaa macnahan asiga oon soo fasiray huwa ظaahira min alaaya huwadaas damiiru faslin weeyaan wa kaana hada lmacnaa aلظaahira min alaaya khabarkii weeya taas ayb wakaana hada almacnaa macnahan asigaa uun kuu soo sheegay yaa huwa aahira min alaaya aayadda midda ka muuqda asiga wa kaana bayinan fi laayati aayadda waxaa ku cad qur'aanka anna taxriima aljamci labadii walaal oo lama jamcin kari xaaraamnimadoodii bimacnan inay tahay macno loo xarimay macnahaasoo gayri taxriimi lummahaati sida hooyayaalka loo xarimay ka duwan labada walaal nikaaxa ku kulminina marka markanaliyo nagala xaaraamtinimay xaaraamtinimayntaas lamid ma aha sidii hooyadaa lagaaga xarimay oo hooyadaa mar kastaba kuuma bannaano laakiin labadan ha kulmini lagu yidhi middaad haddaad furtid midda kale way ku bannaanaan kartaa isku macno ma ah buu ku leeyahay wa kaana bayinan waxaa ad fi laayati waxaa ku cad ana taxriima aljamci labadii walaal oo la jamciya xaaraamnimadeedii bimacnan ina cillo loo xarimay gayra taxriimi lummahaati hooyayaalka xaaraamnimadeeda macnaheeda inay isku mid ahaynay kala duwan yihiin oo fa kaana wuxuu ahaaday maa samaa xalaalan ilaahay wuxuu xalaal ku magacaabay xalaalun weeyaan waa kuwan la sheegin wama wamaa samaa xaraaman wuxuu ilaahay xaraam ku magacaabo kuwii lasoo sheegayna xaraamun waay wamaa nahaa ilaahay wuxuu reebay can iljamci baynahu in la kulmiya ilaahay wuxuu naga reebay oo min alukhtayni labadii walaaleene kamaa nahaa canhu sow nooga reebo in la jamciya unbaa naga xaaraam eeme mid mid waa loo guursan kara aayaddii guud ahaanteediyaa saas ah wuxuu ku leeyahay inkastooy xaaraam yihiin xaaraam abadi ah oo waa hooyada middii hooy wixii ku nuujiyey iyo gabadha aabbaha naagtiisii wiilkii xaaskiisii naag kulli oo dhan waxaa weeya muxaramaad abadi ah laakiin naagta la qaba iyo labadan walaal iyo intii xaaladaas ku sugan yihiin unbay xaaraam kan yihiin laakiin hadday ka baxaan waa la guursan karaa ayib wa kaana waxaa ahaaday buu leeyahy fii nahyi ilaahay reebitaankiisa can iljamci baynahumaa labadii walaal in la jamciya ilaahay ou noo diido naga nahye daliilun waxau tusinayaa calaa annahu shaniya inamaa xarama aljamca ilaahay in la jamciyo unbuu naga xarimay wa anna kulla waaxidatin minhumaa labadaas walaal mid kastoo ayay ka mid eh cala alinfiraadi markay gooni keli keli ay tahay xalaalun fi lasli waa xalaal labadii walaal intaad labadaan guursanin middood waa kuu bannaan tahay inaad middood gooni u guursatid waa kuu bannaan tahay inaad iska furtid oo ciddadii marka baxdadan tii kale aad guursatid waa kuu bannaan tahay marka ma aha wax taxriimkooda abadi ma ah wa kaana fii nahyi nabiga nahyigiisa waxaa ahaaday can iljamci baynahumaa labadii waraa la jamciyo fii nahyi nahyillaahi dheh ilaahay reebitaankiisa can iljamci baynahumaa la jamciyo daliilun waxay tusinaysaa calaa annahu shaniya inamaa xarama aljamca ilaahay in la kulmiya unbuu gooni ahaan xalaalun bay ku yihiin fi lasli haddaan asalkoodii mid kastaba gooni waa u guurto kartaa wamaa siwaahunna labada walaal wixii ka soo haray oo min alummahaati hooyayaalka iyo walbanaati gabdhihii waalcammaati walcamaati eedooyinkii walkhaalaati iyo aayayaalkii muxaramaatun fi lasli weligooday xaaraan ahaanayaan yacni mar la dhahaya male gabadhii adiga kula aada dhashay ama gabadhii kula dhalatay mar ay xalaal kuu noqonaysa malaha marka taxriimkii waxa weeyaan muxaramaad abadiya kuwa la yihahdo iyo muxaramaad oo waxa weeyaan eh, muaqat ah tii muaqatka waxaa weeyaan jamci bayna alkhtayn iyo jamci bayna almar'ati wa camatiha sidii noo imaa doono ayib wa kaana macnaa qawlihi ilaahay qowlkiisa macnihiisa waxau ahaaday wauxila lakum waa ladiin xalilay maa waraa'a dalikum man samaa ninkou ilaahay magacaabay taxriimaw xaaraamnimadiisa fi lasli ou ku xarimi waraa'adii macnaheedii waxaa waaye wuxuu ilaahay asalnimadii idinkaga xarimay inaad guursataanaan idiin bannaanayn iyo waman huwa fii mili xaalihi midkaas asalka lagaaga xarimay kii lamid e eh, biradaaci biradaaci bisababi radaaci nuugmada sababteeda lagaaga xarimay aan bannaanayn marka an yankixuuhuna biاlwجhi اladii xala bihi الnikaaxu wakaana macnaa qowlihi tacaalى wauxila lakum ilaahay waa idin xalili maa waraءa dalikum ilaahay markuu yihi macnaheeda waxa waaye an yankixuuhuna intaan kale waa jumla soo dhex gashay wauxila lakum waa ladin xalili maa waraءa dalikum ilaahay u yihi macnaheeda waxa waaye an yankixuuhuna naagihii ladiin xalilay guursada bilwajhi ku guursada aladii wejigoo xalla nikaaxu nikaaxu uu ku xaalayahay bihi bidalika alwajh ee ma aha markii loo jeedo musanif wuxuu ujeedaa intaas dumarka oo ladinka xarimay wixii ka soo haray sidaad rataan u guursada tobanaa guursado maxaan ku ihahdaa biduuni shardin guursada macnihii saas ma ah laakiin waxaa loo jeedaa intaas ladinka xarimay inta ka soo hartay guursada intaas ka soo hartayna waxaad ku guursataan wejkii ilaahay ugu talagalay iyo shuruudii iyo wixii in laga soo baxo ee ma aha wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum naagtaa kuwiiba ka soo haray iska qabsa jidka ka qabsa ma ah laakiin nikaaxii iyo shuruudii baa lagu guursanaya wa kaana macnaa qowlihi ilaahay qowlkiisa macnihiisa waa u xaaday wa uxilla lakum waa ladiin xallilay maa waraa'a daalikum man samaa man samaadaas waxay tafsiir u tahay waraaadi man samaa ilaahay wuxuu magacaabay wixii ka soo haray saasay noqonaysa taxriimahu fi lasli inay xaaraam noqonayaan ebadkood asliga abadiya loo jeeda iyo waman huwa iyo wixii ayagaas lamida ah, oo fii midli xaalihi xaalkiisaas oo kale ka mida ah, biradaaci bisabab radaaci ku noqday xaaladiisa ninkii asna mar ku nuujiyey hooyo kugu noqday weligeed hooyo kuu noqonaysaa oo muxaramaatu nasabi alabadiyay la mid tahay marka kuwaas wixii ka soo haray waxaa idiin bannaan inaad guursataan an yankixuuhunna inay guursadaan bilwajhi ay ku guursadaan aladii wejigoo xalla nikaaxu nikaaxu uu xaalaal ku noqday bihi bidalika alwajh ma aha naagtii intaas ka soo haray oo dhan naagtaas harta iska fuul macnaheedi ma ah ee shuruudii kale iyo nikaaxa u laabo oo inay ku ogolaatay weligeeda u ku siiyo ayna walaal ahayn nikaaxii u ansaxay shuruudii kala loo fiirinaya inayna afar ka badnayn ayib intaas waxaa ku dhammaaday hadda waxaa weeyaan juskii hore laakiin macnihii waa isku sii xaran yahay dadkii qudaamada ahay saasay ahay caadatan ajzaada waxaa loo fiirinaa ninkaan hal maalinaa laga yaaba meeshii yeerinta ay ku ekayd inuu yidhaha meeshaan hanoo jooga ninka oo musanifka ama mumliga ninka meerinay marka ina juz lagu calaameeyaa dhici karto laakiin macnihii hadda weli waa sii socdaa annaga hadda meesha ku istaajimayn ayib qaala wuxuu ihi ana rabiicu bnu sulaymaan qaala akhbarana shaaficiyu qaala juskaan riwaayadiisi weyaan bismi illaahi araxmaan araxiim fain qaala qaa'ilu hadduu yidhaahdo hadalkiiaa noo socdo maa dalla calaa haada midkan maxaa tusiyey imaamu shaafici wuxuu ihi wa uxilla lakum maa waraaa dalikum waxaa lagala jeedaa war waxaas wixii ka soo haray guursada shuruudi iyo nikaaxi iyo wuxuu ku bannaanaay adinkoo fiirinaysid marka haddii la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi wa uxilla lakum maa waraaa daalikume maxaad adiga imaamu shaaficioo ugu qaydaysaa shuruudii iyo nikaaxii wuxuu ku banaanaay hala fiiriya maxaad ugu qaydaysaa haddaad i tiraahdeed waxaan kuu leeyahay fa ina nisaa naagihii almubaaxaati ee bannaanay laa yaxillu ma bannaano an yunkaxa minhunna in la nikaaxsado akharu min arbacin afar wax ka badan taas waxay ku tusinaysaa ilaahay markuu yidhi wa uxilla lakum maa waraa'a dalikum muطlaqan ma ah waxaas wixii ka soo haray guursada ayadoo loo fiirinaa nikaaxdii shuruudiisa nikaax markaan u laabanin ninka meeqaa u banaanayd afar marka dhihi karin maysid ilaahay wuxuu ihi wixii intaas ladiinka xarin wixii ka soo haray inaad wada guursateen toban ii bannaan ma dhihi karaysa laakiin wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum waxaa waaye waxaa idiin bannaan dumarkii kale inaad guursataan shuruudii nikaaxoo meelo badan lagu sheegay adinka u fiirinaysin saasay noqonayso min shuruudi nikaax waxaa ka mide eh, an laa yatazawaja akara min arbacin taasaa ka mid e walow nakaxa khaamisatan mid shanaad hadduu gursado ou guursado fusikha nikaaxu nikaaxi waa la fasakhayaa oo falaa taxilu minhunna waaxidatun mid ayaga ka mid ee eh, man nikaaxeeda xalaal ma noqonaayo ilaa binikaaxin saxiixin nikaax saxiixa mooye marka maba yani maba gunta maayo faski maba ah nin afar naag qabo hadduu mid shanaad ku daro nikaaxaas wujuuduhu ka cadamihi weeyaan maba qabsan maayaba sideedaba liannahu afartii way ku dhammaystiran tahay ayib marka afartaasaa lagu leeyahay haddana mid kasta waxay u baahan tahay in nikaax saxiix lagu sii guursado afarta naftigood sadarta iskaga soo qabsa maaha inay idinku ogolaato waalidkeeda iyo ay ku ogolaadaan inaad maharkii aada ku heshiisaan inay ciddo kale ay ku jirin waxyaalo badana loo fiirinaa middaas keligeed xataa nikaaxa waxbaa loo fiirinaya ayib waqad kaanat alkhaamisatu midda shanaad waxay ahayd min alxalaali biwajhin markii horo midda khaamisada xalaal bay ahayd laakiin goormay xaalaam ay xaaraam kaa noqotay markii afartii adiga ay kuu buuxsantay maaha inay markii saddex naagood aada qabtay tobankan kale midaad rabta xalaal way ku wadan yihiin ee midaan gooni kaagama xaraam ahayn laakiin markii afartii aad buuxisay midii shanaad adigaa iskaa xarimtay marka saas weeyaan laakiin wax oo taxriim abadi ma ahayn laakiin waxaa weeyaan cadadka ilaahay kugu talagala dhamaystirmay waqad kaanat alkhaamisatu min alxalaali biwajhi wakadalika alwaaxidatu hadda waxa weeyaan islaamka reer galbeedka waxyaalaha ay ku ceebeeyaan ceebna ma ahna waa ka fog tahay yacni naagta xuquuqeeda meel looga dhacayo afar naag baa la guursaday arimiya waxa meesha laisugu keenaya saasay leeyihin baynamaa markaad adigu fiirisad waxa iyaga ay ogol yihiin hal naagna nikaax sax isku qab tobankoo naagna cashiiqaad oo zino iyo saaxiibyaal waa la ogol yahay yacni bal fiiri meesha waxaa ka imaanaya nin afar naago caruurtiisa korsado oo lagu yaqaano inuu asiga qabo caruurtiisa iyo toban kaloo naagoo midba canug inta laga dhalo derbiga looga soo tago iyadoonba meel kale loo fiirininba yaa qaab daran isku mid ma ah midda kale waxaa la yahay ilaahay xikmadiisu uu u jideeyey ragga waxaa weeyaan duruuf adag baa mar kasta way imaan karto ninkii waxaa weeyaan waxaa dhici kar dagaal buu geli karaa aafaad badan baa imaanayso safaryool badan buu galaa mawdkiisaa badan marka waxaa laga yaabaa dumarka inay ka badan yihiin ragga haddii lidaa mid mid ha loola fadhiisto waxaa laga yaabaa dumar dhan banaanka inay soo dhacaan waxaa la ogyahay ninka hadduusan naa guursanin waa dhaqmi karaa keligiis laakiin naag aan cid la joogin oo nin aan guursanin ma dhaqmi karaysa dhib bay leedahay sidaa daraaddeeda majaalka ilaahi subxaanahu wa tacaala uu noogu baneeyey haddana mutlaqan lagama dhigin oo waxaa leeyahay bacdu sharaaciha ah waxay qaban jirtay nin kastaba imkaaniya guursan karaa ha guursado lama dhihina afara lagu soo gaabi awooddiisa intaas ayna ka badan karin ayib shareecada oo nebi ciise hal mid lama dhaafi karin baa ku qornay waa muxarafa inay runtahay inay been tahay allahu aclam laakiin saasaa hadda ugu qoran taasna waxay tahay baa laleeyahay naagihii dumarkii xaqoodii meesha ku baaba marka ilaahay wuxuu uhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ma la dhihin waxaad rabtaan guursada boqolna ha gaartaa oo nebiyullaahi sulaymaan wuxuu soo dhaan soo marnay xadiidkii saxiixa ahay inuu yidhi habeenkan waxaan guursanayaa sagaal iyo sagaashan naag boqol naagaan guursana laatuufana laylata calaa mi-ati markaasuu yihi gubigoodba waxaa weeyaan wiilay la imaanan jihaad gala xadiidkii dheeray marka hal habeenu wuxuu guursaday boqol naagood marka shareecadan taasna looma baabkan lama furin lamana xirin laakiin ilaa afar baa la gaarsi marka ninka markuu islaamkaada wax ka sheegaya inuu cuyuubtiisa adiga aad ogtahay waa loo baahan yahay marka aad isaga celiso marka dad aan jaahilina islaamka waxba ka aqoonin see naagtaa naag kale loola guursanayo bay leedahay ayib musanifku waxau leeyahay wakadalika alwaaxidatu midina sidaas bay ahayd buu leeyahay markii hore middaa waaxidada ah markii hore ayna saas weeyaanoo waxay u baahan tahay nikaax saxiixa oo xalaal bayna ku tahay laakiin bishuruud oo nikaax saxiix xalaal kugu noqonaysa oo bimacnaa qowli اllaahi tacaala wauxila lakum maa wara'a dalikum wuxuu idiin xalilay waxaas wixii ka soo haray bilwajhi buu idinkugu xalilay aladii wejgoo uxila bihi nikaaxu nikaaxa lagu xalilay iyo wa cala shari baa laidinkugu xalilay aladii shardigoo axalahu allahu bihi ilaahay uu ku xalilay axalahu ilaahay uu ku xalilay bihi bidalika shari laa muطlaqan ma ah wixii ayaga soo haray meesha hataan kala dhaca macnaheedii ma ah fayakuunu waxau ahaanayaa nikaaxu rajuli rajulka nikaaxiisa almar'ata u guursaday laa yuxarimu calayhi inuusan ka xaaraamtinimaynaynin nikaaxa cammatihaa naagtaas eedadeeda inuu nikaaxsada kama xaaraamaynayo walaa khaalatihaa habaryarteeda bikulli xaalin mar kasta xaaraamka ma ah ee markay xaaraam ka yihiin waa goorma markii labadooda la kulmiyo waa laakiin eedadan iyo gabadhan labadooda had dirtaan xalaal bay ku yihiin midaad rabtaad ka bilaabi karta haddana haddii aad doontid in middood iska furtaad midda kale hadday ku ogolaato aad guursan kartaa ee naagtaan haddaad guursatid eedadeed mar damba ma guursan kartid ma ah ayib kamaa xarama allaahu ilaahay soo u xarimay ummahaati nnisaai naagaha hooy ummahaati nnisaai kuwa hooyada ku ah bikulli xaalin si uu ilaahay u xarimoo kale uma xarimin nin hooyadiis mar ay u bannaanaanaysa ma jirto fatakuunu alcammatu waxay ahaan doonaan cammada waxay ahaanaysaa eedadii iyo walkhaalatu daakhilatayni kuwa galayo fii macnaa man naag macnaheeda axalla ilaahay u xalilay bilwajhi ou ku xalilay aladii wajkao axallahaa bihi oo ugu xalilay naagtaas oo wa uxilla lakum maa wara'a daalikum waxaa soo galaya naagtii iyo eedadeed ayaga xalaal bay ku yihiin laakiin midooda midda kale ha kulminin unbaa loo jeeda marka waxaa lagu leeyahay markaa waxay u baahan tahay inaad guursatid bilwajhi aladii axallahu allahu laka wa calaa shardi aladii sharatahu allahu sidaas weeyaan ayb kamaa yaxilu lahu soo ugu xalaal yahay nikaaxu mra'atin nikaaxu mra'atin naagti nikaaxeedu sou xalaal ugu yahay idaa faaraqa raabicatan mid afar hadduu faaruqo haddii afar ninkan uu qabay wax kale inuu guursado uma banaanayn laakiin tii afar hadduu furo naa kalaa u banaan markaa inuu guursado kamaa yaxilu lahu sou ugu xalaal yahay nikaaxu mra'atin naag nikaaxeeda hadduu idaa faaraqa raabicatan midda afaraad hadduu furo kaanat alcammatu waxay ahaanaysaa eedadii idaa fuuriqat haddii la faariqo ibnatu akhiihaa walaalkeed gabadhays gabadhiisii haddii la furo xallat way u xalaal noqonaysaa naagtaan waxaad qabtay gabadhaan ayaad qabtaa eedadeedna waa joogtaa eedadeed hadeertaan xaaraan bay kaa tahay liannahu gabadhii ay eedada u aheedoo walaalkeeda u dhawal qabtaa laakiin gabadhii haddaad furtid eedadii xalaal bay kuu noqonaysa kaanat ilcammatu waxay noqonaysaa eedadii idaa fuuriqat haddii la faaruqo ibnatu akhiiha walaalkeed gabadhiisa oy eedda u ahayd xallat ilcammatu saasay noqonay eedadii xalaal bay noqonaysa ayib fii muxaramaati acaami وqاl اllه لنبيihi qل laa أجد فيma أوuxiya إلya محرما عlى طاacم يطcمه إلا أn ykuna mayتة أو dما masفوحا أو لحمa خنزيir faإنه رجس أو فسقا أhila لغayr الlahi bه وqاal اllahu لنبيihi ilaahay nabigiis wuxuu u yihi qul waxaad ku tiraa nebi mxamedow qoladaas ee kula murmay laa أجidu heli maayo fii maa uuxiya ilaya wixii loo soo waxyooday muxaraman inay xaaraam iga yihiin heli maayo calaa aacimin mid wax quudaysto aacimkoo yطcamuhu cunayo oo quudaysanayo wax xaaraam ka a lay waxyooday ma jiro ilaa an yakuuna maytatan wax bakti inay yihiin maahin aw daman masfuuxan dhiig shub maahe oo shub maahe inuu yahay mooye dama masfuuxan waxaa weeyaan xoolihii dhiiggii laga haddii la gowraca dhiigga ka shubmaayo in la cabo xaaraam weeyaan sida meytada baktiga loo cunay xaaraam u tahay xaaraam u tahay dad badanaa waay ay aaminsan yihiin dhiiggaas haddii la cabo cuduryaal daawo u yahay laba shayba daawo ma noqon karo ilaahay horta wuxuu kaa xarimay daawo ma noqonay in allaha lam yajcal fii shifaa'i ummatii maa xarama calayha nabiga alay sala slam ko midda kale waxay khatar ku yihiin dhiiggaas inuu calooshaada ku fadhiisto sixiyan baad inay caafimaad aad ka heshid iska dhaaf dhiig caafimaad ma noqdo marka ilaahay markuu leeyahy daman masfuuxan waxaa laga soo reebaa neefka markii la qalo oo la gowraca dhiigga uu ka baxa hilbaha mar kastaba dhiigaa ka muuqda ku dhex yaalo manaha eh, eh, kaga dhex jira kaas waa lagu cafiyey ee lama dhahayo neefkan kani oo la qalay hilbihiisa soo dhaq dhiiggaas waa nijaasa ka dhaq lama dhahay ee markaa kadib markaa karso laguma dhahay laakiin neefki haddaad gowracdi dhiigga laga daadiyo hilbahaas ayaga walow bidhiig ha isaga muuqmuuqdee waad iska karsan kartaa dhib ma lah taasaa loo jeeda aw laxma khinziirin khinziirki yacni waxaa weeyaan doonfaarki hilibkiisii inuu yahay mooye oo ilaahay iga xarimay doonfaarka hilibkiisa fa inahu doonfaarka hilibkiisa rijsun qurun weeyaan aw fisqan inuu yahay maahine ilaa an yakuuna fisqan aw fisqanta maytatan ay ku cadfan tahay fa inahu rijsunna waxaa weeye waxay raacsan tahay laxma khinziirin ilaa an yakuuna maytatan inuu yahay maahine aw fisqan inuu yahay mid faasiq oo daacada ilaahay looga baxay fisqigoo uhilla looga loogu sawday oo loogu dhawaaqay ligayri illaahi bihi ilaahay waxaan ahayn neef markii la gowracay qofan ilaahay la magacaabay kaasna wuxuu ka mid yahay waxyaalihii ilaahay iga xarimay haddii neefkaan reer hebloobow haddaad tiraahdeed oo weli hebloobow aad tiraad gowracdeed neef bakti ah waa meel ka soo qaad ma lah bismi illaahi allahu akbar waxaan ahayn neefkan heblow baa loo gowraca ziyaaradii reer heblow heblow baan ku gowra haddaad tiraahda haddaad rabto ziyaaro u niyeyso iyo waxaad rabto xus u niyeyso waa badeeda goone waayo waa mas'alo kale laakiin markaad gowracayso bismi illaahi allahu akbar saas horta u gowrac ee haddaad ula niyeysatid qof in loo gowraco waa kaa dhintay kaas weyaan waa uhilla bihi ligayr illah qolo badanna waxayba qabaan madaahib kale madahabta shaafici waxay qabtaan inaad ilaahay qofana inaad ku magacaabin marka inaad aamustid inaad ilaahay ku magacaawdid labadaas waa kuu banaan tahay laakiin madaahibta kale waxay leeyihiin waxayma bismi illaahi ba aan la dhihin raxmaan raxiim kuma jirte dad waxay ku leeyiin maxaa ka macnaa bismi raxmaan raxiim wax kasta waa sharciga meesha laga soo gaaray un markaad cunaysid bismi illaahi tiraa lagaa rabaa bas araxmaan raxiim kuma jirto nebiga hadigiisa ma waafaqsano macna ahana waaba diideysaa oo meesha cunid wabaa wax baaba la halaaga raxmaan raxiimna naxariis weeyaan maba islahabo marka bismi llaahi waxaa weeyaan ilaahu adaan waxaan cunidaanku bilaabay adoo u naxariis maxaad u naxariistay wixii waaba wada cuntay gebigeedbe naxariis raxmaan raxiim maba ahaba yani xataa luqa ahaan bay diidaysa iyadoon sharcigii nebiga meeshii kusoo arooray haddaad cunaysid waxaa la yidhi ilaahi fadkur isma allaahi bismi illaahi saasaa la raba marka gawracays bismi illaahi raxmaan raxiim neef aad nafta ka bixinaysa raxmaan raxiim shaqa kuma waxaa la rabaa sidaas inaad u gawracdid bismi illahi la qola marka waxay qabaan haddaanba bismi illaahi la dhihin walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayh nas sariixa waaba meel loo gudi kara malaha marka marka basmada saasay muhiim leedahay waxaa kasii xunoo ka qayb daran dadka xoolaha dadka dadka u gowraca dad aanba laga yaabo soomaalida dee waxyaalabay kala tirsaa dad mujtamaca laga xaqiray oo laga dhex saaray oo aan diin waxba ka ogeyn oo nolol aad isaga hoosayso islaamnimadoodiiba xataa ma yaqaaneen weligood ilaahay ma xusin salaad ma ayna dukanin neefkii gowrac inad tihaahdid ma ah aada bay u foolxuntahy marka qof salaad dukanayo oo bismi illahi raxmaan raxiim yihahdo qiblada loo jeediyo neefkii markaa mididii aada loo afaysto neefkaa marka loo gowraca kan kale aan la korkeenin oo aan lagu cabsigelin shuruud badan bay leedahay habboon in qofkii uu bixiyo marka haddii laakiin waxaan ilaahay ahayn aada ku magacaadi weli heblow haddaad tihaahdid iyo wixii adiga aan naqiino annaga haddaad samaysid taas waa ku dhaaftay haddaad cuntidina sharcan ma banaana dembina waad ku gelaysaa wamaa uhila bihi ligayr اllaahi waay ilaahay magaciis waxaan ahayn waay loogu dhawaaqay waay ayib hadda musanifka ma aha muxaramaad inuu tiri laakiin aayaduu kuu sheegaya faxtamalat ilaayatu aayadii waxay ixtimaashaa oy suuragal u tahay macnayeyn axaduhumaa midkooda anlaa yaxruma inuusan xaaraan noqonin calaa طaacimin mid quudaysanayo wax cunaya abadan weligiisba inuusan xaaraan noqonin ilaa ma stafna allah ilaahay wuxuu soo reebay mooye wixii afartaas la soo sheegay aanan ahayn oo dhan inaynoo xalaal yihiin macnahaas waay waa macnaha koobaad oo ay noqoto qul laa ajidu ma helaayo fii ma uuxiya ilaya muxaraman ilaa an yakuuna maytatan afartaan wixii ka soo haray waa i xalaal wahada wahada almacnaa macnahan kane aladii macnihii weeyaan idaa wujiha rajulun haddii loo jiheeyo mukhaadaban bihi xaal lagula hadlaayo kaana wuxuu ahaanayaa macnahan aladii macnaho yasbiqu ilayhi fahmiga usoo hormaray yasbiqu ilayhi uu soo hormaray annahu laa yaxrumu inuusan xaaraam ahayn gayru maa sama allaahu ilaahay wuxuu ku magacaabay waxaan ahayn muxaraman ku magacaabay ayb wamaa kaana haakadaa wixii sidaan eh fahuwa aladii yaquulu lahu ninka qaa'ilka waxa uu leeyahay waaye adharu lmacaani macaanida midda ugu quuman wa acamuhaa midda ugu caamsan wa aglabuhaa midda ugu qaalibsan midda la leeyahay waaye haddii aan idhaahdo aayaddan waxay tusinaysaa afartaan ilaahay unaga xarimay waxayn ahayn waa noo xalaal haddii aan idhaahdo waa macnaha ou fahmi kara nin kastoo aayadda akriyo saas waay wاlmacna aladii idaa wujiha mukhaaaban bihdi waxaa weeyaan aayaddaa ninkii akriyay wuxuu fahmayaa muxaramaadka intaas keli inay yihiin wixii kasoo harayna ay xaalaal noo yihiin saasaa la fahmaya waa macnaha ay ku soo degdegaysa nin kastoo qur-aankaas aayaddan akriyo waa midda lagu magacaabi kara inay tahay aayadda macnaheeda caamka caamkaoo oo ka muuqda inay tahay waxa uu leeyahay wladii macnihii weeyaan law ixtalamat law ixtamalat ilaayatu aayadda hadday ixtimaasho macnan siwaahu macno asiga aan ahayn hadday ixtimaal laheyd kaana huwa kaana macnihii horan soo sheegna wuxuu ahaan dhahay huwa almacnaa buu noqon dhahay aladii macnahu yalzamu ku laasimayo ahla alcilmi dadka cilmiga u saaxiibka eh alqowlu bihi inay yidhaahdaan hatay xataa aayadda macno kale ay ixtimaali lahayd waxaa waajib noqolahay macnihii horan kuu soo sheegay oo afartaan mooye inta kale inay bannaan tahay inay tahay in aayadda lagu ximbaaro in lagu fasirna ay saas laasim tahay ilaa an ta'tiya sunnatu nabiy nebiga sunnadiisa inay timaada maahine sunnadoo tadullu tusinayso calaa macnan hayrihi macnahaas annaga nagu soo degdegaya macno aan ahayn ku tusinayso oo mimaa taxtamiluhu aayatu aayadana ay ixtimaali karto oo fayaquulu markaan wuxuu leeyahay haadaa macnaa maa araada allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay macnuhu ula jeeday waa kan waxaan saas uleenahayna sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa tusisay ayb wa hada almacnaa mar kale aan icraan kugu celiyo wa hada almacnaa macnahan kan e alladii macnihi huwa aladii macnihi weeyaan idaa wujiha rajulun haddii loo wujiheeyo mukhaaaban bihi asagoo lagula hadlo aayadda haddii lagu dul akriyo kaana macnahaas wuxuu noqonayaa aladii macnahu yasbiqu ilayhi fahmigo uu soo hormaray yasbiqu ilayhi uu soo hormaray annahu laa yaxrumu inuusan shaksika xaaraam ahayn gayru maa sama allahu muxaraman ilaahay afartaas ou naga xarimin waxaan ahayn inuusan qofkii xaaraam ka ahayn ninkii aayadda akri saasuu ka fahmaya wamaa kaana haakada wixii saas macnihiisu cad yihiine fahuwa aladii yaquulu lahu ama yuqaalu lahu midka loo yihaahdo waayo adharu lmacaani labada macaanida tan ugu muuqashada badanni iyo wa acamuhaa midda ugu caamsan wa aglabuhaa midda ugu awooda badanna saasay noqonay waladii macnihii weeyaano low ixtamalat ilaayatu maayada hadday ixtimaasho macnan siwaahu macno kale haddii meesha la keeni lahay kaana macnaha kaana huwa macnahaas aan kuu soo sheegoo horo wuxuu noqon lahay almacna aladii yalzamu almacna buu noqon lahay aladii macnahu yalzamu uu ku laazimayo ahla alcilmi dadka cilmiga u saaxiibke alqowlu bihi inay yidhaahdaan hadday macno kala yimaado xataa kaas oon hor u soo sheega aada u muuqan lahay buu ri laakiin kaas muuqa goormaa laga noqon karaa ilaa an taأtiya sunnatu nabiy nebiga sunnadiisa inay timaado mooye taasoo tadullu tunaysinayso calaa macnan hayrihi macnihii daahirka ahayd macno aanan ahayn oo tusinayso macnahaasoo sunnada tuso mimaa taxtamiluhu alaayatu aayadana ay suuragalto ixtimaali karto marka fayaquulu qaa'ilka wuxuu leeyahay fayaquula haddii an taatiyadaas lagu cadfo waa ilaa an taأtiya sunatu nabiy oo fayaquula ou yidhaahdo markaas haadaa midkaan macnaa maa aayadii macnaheeda weeyaan araada allahu tabaaraka wa tacala ula jeeda sunada nebigaa saas ku fasir wabilaahi tacaala qur-aanka kariimka ilaahay uu yiri subxaanahu wa tacaala qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calىa طaacimi yطcamuhu ila an yakuna mayta marka nifku waxau leeyahay ama imaamu shaafici wuxuu ihi aayaddan waxay ixtimaashaa oo in lagu fasira ay suuragal tahay macaaniyo badan marka macaanidiibu markii hore wuxuu ka sheegay in aan qabsano macnaha ugu horeyso oy aayadda ixtimaali karto in aan qabsano in loola jeeda